بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعود مصنفك رحمه الله تعالى كتاب الرضاع نجمدي أي كتاب يهي الرضاع luqatan waxa weeyaan ismun limasi thadyi wa shurbi labanihi wuxuu magac u yahay naaskii oo eh, la nuugo oo caanihiisa la cabo sharcanna waxa weeye ismun lixusuuli labani imra'atin eh, magac wuxuu u yahay eh, haweeney caanaheeda oo ku xasila aw maa xasala minhu caanaha wixii ka dhashay oo ah caanihii la fadhiisiiyey ama la garooriyey ama waxa weeye burcadkii laga siibay wixii la halmaaba oo ku xasila fii macidati طiflin ilmo yar calooshii aw dimaaqihi ama maskaxdiisa wاlaصlu fii taxriimihi waxaana asal u ah inuu xaaraantii gudbinayo qabla اlijmac ijmaca ka hor alaayatu aayaddii wuxuu ujeedaa waummahaatukum اlati ardacnakum wاlkhabr iyo xadiidkii yaxrumu min الradaac maa yaxrumu min الnasab marka radaaca waxaa laga dhigay sabab litaxriim waxaa looga dhigay oo taxriimka u gudbinayaa maxaa yeelay gabadha murdacada ah caanahan ay ilmaha jaqsiinayso waa qayb ayadii ka mid ah marka qaybtaas ayaa waxa weeye ilmihii yaraa markuu jaqay jidhkiisii galay oo qayb ka mida ah jidhkiisii noqday sidaa waxay taasi shabbahdaa sida iyada oo waxa weeye ilmihii dhashay oo manideedii ka abuurmay maadaama caanuhun caanahan ay yihiin qayb jidhkeedii ka yimid waaya sidaa ayuu eh, taxriimkii faa'iideeyey marka wixii ku saabsan eh, taxriimka ka dhalanaya horey wuxuu noogu soo dhaafay nikaax baaba maa yaxrama min anikaax ayuu noogu soo dhaafay halkana waxaa lagu tilmaami doonaa waxa uu ku xasilaya radaaca iyo haddii uu radaacaasi u yimaado bacda nikaax arkaan buu leeyahy radaacu arkaantiisu saddex murdicun wa labanun wa radiic murdic waa gabadhii ilmaha naaska jaqsiinaysay labanna waa caanihii ay jaqsiinaysay radiicna waa ilmihii waxaa naaska lagu duwayay wuxuu ku bilaabay mualifku rukniga koobaad oo ah murdici wuxuu yidhi innamaa yahbutu wuxuu ku sugnaanayaa radaaci bilabani imra'atin haweeney caanaheed haweenaydaasoo xayatin nool balaqad gaadhay tisca siniina sagaal sano gaadhay walow xalabat hadday caanihii ay listo oo fa uujira lagu habo bacda mowtihaa markay dhimato kadib ilmihii lagu habo xarama wuxuu keenayaa taxriim i muctamd haddaan qabano walow jubbina caanihi haddii la garoodhiyo ow amase nuzica laga siibo minhu caanihii zubdun burcad laga siibo xarama taxriim buu faa'idaynayaa walow khulia haddii lagu khaldo bimaa'icin dareere haddii lagu daro xarama taxriim buu in halaba haddii eh, caanuhu ay bataan ay ka bataan dareerihii fain quliba caanihii haddii laga bato oo washariba ilmihii uu cabo alkulla dhammaan wixii laysku khalday qiila waxaa la yidhi aw amase albacda bar ka mida ah wixii laysku khalday uu cabo xarama taxriim buu keenaya fi adari muctamad adaan wuxuu ku bilaabay mualifku murdicii ilmaha naaska jaqsiinaysay waa ruknigii koobaad waayah wuxuu ku yidhi radaacu wuxuu ku sugnaanayaa haweenay caaneed manaa radaacu marku le uu sugnaanaya waxa laga wadaa axkaamtiisaa sugnaanaysa oo axkaamtiisu waa maxay way noo imaan doontaa oo waxaa weeye nikaaxii inuu xaaraan noqonayo maxramiye ay sugnaanayso maxramnimadaasna waxaa ka dhalanaya in uu eegi karo ayadna ay eegi karto oo yani jawaaz nadar khalwadii inay bannaan tahay inay isla khaali noqdaan weysadii ina yani iska jebinaynin waxyaabahaasaa ka dhalan doona laakiin kama dhalan doono dhaxal Eh, iyo nafaqo inay waajibto eh, iyo qisaasti inay dhacdo waxyaabahaasi waxay khaas ku yihiin eh, nasabkii haddaba haweeneyda ama murdacadii maxaa loo shardiyaa shardiga koobaad waxaan horta laga jaqeeya waa inuu caanaya waxaa kaa baxay hadduusan caano ahayn oo wax kale ilmihii uu ka jaqo sida dheecaan iyo ama dhiig ama wax kale oon caano ahayn marka waa inay caano yihiin waa o labo qofka laga shaqey inuu haweeney yahay waxaa baxay hadduu ama uu e, khunto yahay ama bahiimo u yahay e, waaya shardiga saddexaad inay haweeneydaasi haweeney nool ay tahay xaya inay tahay kaasina waa shardi hadday iyadoo dhimatay caanihii waxaa weeye laga liso ilmo la siiyo taxriim ma gudbinayo shardiga afaraad haweeneyda inay sagaal sano ay gaadho oo qamari ah sagaal sano oo qamariah inay gaadho waayahay marka wixii dee sagaal sano ka yar caanaheedu muctabar maaha maxaa yeelay sinal buluuq mayna gaadhin waayahay haddii walow xalabat hadday caanihii iska listo gabadhii oo fa uu jira ilmihii lagu habo bacda mowtiha haweeneydii markay dhimato kadib xarama taasi taxriim bay keenaysaa filasax waaya oo kan wuxuu ka ixtiraazaya mualifku imra'atin xayatin buu yidhi mogta markaasaadan khalad u fahmin inay shardi tahay marka ilmaha la habsiinayo caanaha la siinayo inay haweenaydii murdacadayna nooshahay inay shardi tahay u moodin ayaa wuxuu ku yidhi haddii iyadoo nool caanihii laga liso gabadhii dabeetana gabadh dhimato markay dhimato kadib ilmihii caanihii lagu habo waxa wey taasi taxriim bay keenaysaa khilaaf baa ku jira laakiin sidaas muctamadka ah bay keenaysaa maxaa yeelay caanihii gabadha waxay ka soo baxeen ayada nool waaya kaasi haddaba waa ruknigii koobaad ruknigii labaad waxa weeye caanihii allaban weeyaan marka shardi ma aha inay magacnimadii caanaha ay sii harsan tahay magacii caanaha wuu ka bixi karaaba saa wuxuu ku yidhi walow jubbina caanihi haddii la garoodhiyo ow nusica ama laga siiyo minhu caanihi zubdun burcad laga siiyo xarama taxriim buu keenayaa caanihii haddii la fadhiisiiyo ama burcadkii laga siibo oo ilmihii markaa la siiyo caanihii oo fadhiya ama garhoodh ah waxa weeye wuxuu keenayaa taxriimkaasina maxaa yeele tagaddigii baa xasilay ilmihii mar haddii ee eh, hida uu noqday canihi eh, si kastoo ahaadaba waxa weye taxriim buu faa'iideynaya walow khulita haddii lagu daro caanihii bimaa'icin dareere kale sida biyo iyo wixii la halmaada xarama taxriim buu keenaya asna inhalaba hadday caanuhu ka badan yihiin wixii lagu daray waayo xukunka marka waxaa la siinaya kii haalibka ahaa marka ama caanihii hawada cabo ama barha cabo fain quliba haddii caanihii laga bato oo wixii kale ee lagu daray ee biyaha ahaa tusaale ahaan hadday ka badan yihiin oo washariba ilmihii uu cabo alkulla dhammaan wixii weel ku jiro dhan ee waxaa weeye ee gabadha laga lisay uu wada cabo qiila waxaa aw amase albacda bar uu cabo qiilka waa laga xoog badan yahay qowlka muctabadka waa inu dhammaan wada cabee xarama taasi taxriim buu keenaya fi ladhari muctabad haddaan qabanno maxaa yeele joofkiisa gaadhay mar hadday caanihii joofkiisa gaadheen waxa weeye taxriim buu faa'iidaynayaa wa yuxarimu waxaa taxriim faa'iidaynaya iijaarun habid ilmihii caanihii lagu habo oo lagu qulaamiyo wakada waxaa la mid ah iscaadun in sanka laga siiya caanihi cala almadhab muctamad haddaan qabanno laa xuqnatun caanihii haddii waxaa weeye lagu mudo oo xagga badhida lagaga mudo waxa weye taasi taxriim keeni mayso iijaarku waa in ilmihii caanaha afka laga siiyo oo inta koob lagu shubo dabeetana afka laga siiyo waa habidii taasi taxriim bay keenaysaa si ayadoo naaskii uu toos oga cabo ayay la mid tahay ilmaha sanka lagaga shubana waa uun la mid taasina taxriim bay faa'idaynaysaa maxaa yeelay caanaha sanka lagu shubayo iyo caanaha afka lagu shubayo waa isku midoo isku sibay joofkii u wada gaadhayaan caanaha laakiin haddii inta lagu shubo irbad kadibna ilmihii lagu mudo oo xagga barida laga siiyo ama muruqa taasi waxaa weeye ma faa'iideynayso taxriim maxaa yeelay taadi kuma xasilayo taadi kuma xasilayo taasi tadiya ma aha khilaaf baa ku jira lakin waad aragtaa wayuxarimu waxaa taxriim faa'ideynaya iijaarun habid caanihi ilmaha lagu habo wakada waxaa la mid ah iscaadun caanihii oo ilmaha sanka laga siiya cala lmadhab muctamad haddaan qabano laa xuqnatun caanihii in lagu muda maya taasi taxriim keeni mayso fi adhari muctamad haddaan qabanno wa sharduhu ilmihii yaraa ee caanaha la siinayo waxaa shardi u ah radiicun inuu yahay ilmo yaroo naaska lagu duwayo xayun oo nool lam yabluq aan gaadhin sanatayni laba sano wa hamsu radacaatin iyo shan nuugmo ayaa shardi ah waaya ilmaha yarka ah waa ruknigii saddexaad alradiic ruknigii saddexaad weeye waxaa shardi u ah kow horta inuu yahay radiic mid naaska lagu duwayo kaasna shuruuddiisu waxaa weeye in uu xayun uu nool yahay xayaato mustaqira inuu nool yahay waa shardiga koobaad shardiga labaadna waxaa weeye laba sano inuusan gaadhin laba sano inuusan gaadhin sababtoo ilahay baa qur-aanka inoogu sheegay wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aلradaaca aayaddaasi waxay tilmaantay muddat radaaca inay tahay laba sano waayahay waxaa kaloo daliil ah xadiidkii nabigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam laa radaaca ila ma kana fi اlxawlayn nugma ma asaxayso ama ma jirto wax ka soo qaad ma wixii laba sano gudaheeda ah mooyaane waayahay haddaba nin weyn oo naaska la jaqsiiyey waxa weeye radaac waxa weye taxriimka laazimi mahayo ama xadiidkii muslim uu wariyey in haweenaydii abi xudayfa ay tidhi yaa rasuula اllah saalim ayaa waana nin weyn oo gar leh sida riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan wa fii nafsi abi xudayfata minhu shay abi xudayfe oo mawlihiisa ahaa oo xoreeyena naftiisa waxbaa kaga sugan inuu xaaskiisa usoo galo ninkaasi maxaan sameeyaa bay tidhi ya rasuul allah markaasaa nabig wuxu uhi alayhi wasalaam ardiciih waxa wey naaska jaqsi xataa yadkhula calayki yani si uu kugu soo galo marka sidii bay yeeshay sidii bay eh, waxaa weeye nafsu abi xudayfana eh, diib ku noqotay marka eh, xadiidkan culamadu waa isku khilaaftay laakiin culammadu waxay tilmaamayaan xadiidkan ima inuu yahay mansuukh oo la nasakhay oo axaadiista kale nasakhday wa ima inuu yahay khaasun bisalim salim inuu khaas ku yahay saasaana laga wariyey umu salma radi allahu tacala canha iyo aswaajta nabiga kale radi allahu tacala canhuna waaya wa hamsu radacaatin wayushtarad waxaa la shardiyaa hamsu radacaatin shan nuugmo ayaa la shardiyaa ilmihii naaska lagu duwo wa waxaa lagu dabdinayaa shantaa radacaat bilcurfi curfiga iyo dhaqanka ayaa lagu dabdinayaa falow qataca ilmihii hadduu gooyo nuugmadii icraadan liajli icraadin ka jeedsi uu ka jeedsanaya awgeed naaska ka jeedsanayo tacadada radaacii wuu tacadudaya wuu tiroobaya awmase aacahu wuxuu u jaray e, nuugmadii lilahwi ciyaar u jaray lilahwin ciyaar u jaray wacaada wuu noqday fi lxaali isla qolkiiba oo mase taxawala wuxuu ka wareegay min hadi naas ilaa hadi naas kale u wareegay falaa e, ma tacadudaya markaa ayada ah waaya e, waxaa shardi ah ilmihii in shan jeer naaskii lagu duwo wixii shan jeer ka yar taxriim ma taana waxaa dliil ah xadiidkii muslim uu ka wariyey can caaisha radi allahu tacaala canha kaana fi ma anzla allahu fi lqur'aani cashara dacaatin macluumaatin yuxarimn wuxuu ilaahay soo dejiyey qur-aanka kusoo dejiyey waxaa ku jiray bay tihi caaisha toban nuujin ama toban naasku duwid oo la garanayo oo la ogyahay waxa weeye taxriim bay faa'iideynayaan fanusikhna dabeetna waxaa lagu nasakhay bihamsin macluumaat shan macluumaad la garanayo fatwufiya rasuul lahi sal sl nabiga ayaa la oofsaday wahunna hantaas oo fii ma yuqra'u min alqur'aan ku jira waxaa la ahrinaya qur-aanka ka mid ah. lagu fasiray taas macnaheeda in kaana yutla xukmuhun xukunkooda la ahrin jiray markaa mansuukhu tilaawi ahaayeen mansuukhu tilaawi ahaayeen saasaa lagu fasiray ama cid aan naskigooda garanayn in la nasakhay ayaa ahrin jirtay saasaa lagu fasiray waaya haddaba hamsu radacaat ayaa hardi ah maxaa lagu dabdinayaa culamada qaar baaba yidhi hal radca ayaa ku filan sida imaam abu xaniifa iyo maalik waxayna soo deliishadeen cumuumka aayadda wa ummahaatikum ullaati ardacnakum aayadda waa caam laakiin waxaa khasisay xadiidkan walcaam eh, yuxmalu cala alkhaas caamka had iyo jeer waxa lagu xambaaraya khaaska sida qaacidada usuuliga ay tilmaamayso haddaba eh, radcaadkaas shantaa nuugma seen u tirinaynaa waxaan ku dabdinaynaa waan ku xisaabinaynaa bilcurf curfiga yani nuugmada goormaa nuugma la dhihi karaa halkii radco intee ayaa lagu xadidaya intee bay dhanta daabi ma leh harciguna daabi ooma samaynin luqaduna daabi ooma samaynin haddaba curfiga lagu laabanaya sida qaacidada fiqiga tilmaamayso maa laa daabida lahu fi sharci walaa fi lugati famarjichu ila curf wixii aan xad ku lahayn sharciga iyo luqada toona waxaa lagu noqonaya curfiga haddaba curfigu wuxuu dhaho waa radco waa hal naas saqid waxaan ictibaarinaynaa inay tahay eh, radco ayaan xisaabinaynaa darteed mlka asaga kuu tilmaamay wuxuu ku ihi ilmihii haddii tusaale ahaan asagoo naaskii jaqaya uu ka istaago waan kala eegaynaa wuxuu uga istaagay hadduu icraadan uga istaagay kajeesi uu ka jeedsanayo oo yani uu waxa wey ka bogtay tacadada markaa radcadaas radcay noqonaysaa ta ka dambaysana radcay noqonaysa wahaa kada aw lilahwin hadduu ciyaar uga oo waxbaa lagu soo jeediyey ilmihii ciyaar iyo qosol iyo waxbaa ka soo dhexgalay nuugmadii isla markaanu ku soo laabta ma tacadudayso markaa iyada ma tacadudayso sidoo kale hadduu naas ka wareego oo naaska labaad u wareego taana la dhihi mahayo naaska labaad maadaama wareeg radca cusub ha xisaabiyo ama nuugmo cusub maya nuugmadii wuu socotaa ilmihii ilaa uu naaska iskii uu si hagaaga oga go'o markaa unbaa loo xisaabinaya radcadii wuxuu ku yidhi walow juliba haddii Ehm, walow xuliba haddii laga liso minha haweenaydii caanihi haddii laga liso dafcatan hal mar oo waujirahu ilmihii lagu habo waujirahu damiirka waxaad u celinaysaa ilmihii huda ilmihii wayaan waujira caanihii lagu habo hu ilmihii hamsan shan jeer oo mase cagsuwa taa lidkeed oo waxa weye gabadhii shan jeer ayaa caanihii naaskeeda laga lisay dabeetana ilmihii ayaa wixii shantii jeer laga lisay hal mar la siiyey faradcatun labadaa masaleba waa hal radco hal jeer baa la xisaabinaya wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay hamsun waa shan jeer waaya bal hadda masaladan u fiirso gabadhii hal mar baa caana laga lisay hal mar ayaa caano xoogaa ah laga lisay dabeetana ilmihii ayaa shan jeer oo kala duwan la jaqsiiyey caanihii laga lisay amaba waxaa weeye gabadhii han jeer baa caanihii laga lesay dabeetana ilmihii hal mar baa la siiyey wixii laga leso idin labadaas suuraba waa hal jeer umaa la xisaabinaya hal radco taa hore ee waxa wey gabadha hal mar caanihii laga lesana markaa caanaha laga lesay umaa la eegay inay dafca waaxid ahayd hal mar un ahayd xaaladda caanuhu ay naas ka soo baxeen tan dambe ee waxaa weeye ilmihii inta iyada han jeer laga lesay ilmihii hal mar la siiyena halkaa mare la siiyey ayuunbaa la eegay labada xaalaba qowlkan dambe ee hams shan jeerlena wuu cagsi wa isweydaariyey marka anta ayunbuu eegayaa marka shanta unbuu eegayaa marka taa horena waxa weeyaan wuxuu leeyahay weelkii ayaa wuxuu degayaa meeshii naaska tan dambena waxa weeyaan xaaladda infisaalka caanuhu ay ka soo baxeen naaska umaa la eegaya oo shan jeer laga laysay gabadhii walow shuka haddii laga shikiyo hal radaca ilmihii ma jaqay naaskii hamsan shan jeer a mise aqala in ka yar ama mase hal radaca ma jaqay fii xawlayni labadii sano dhexdooda am bada am bacdu ama ay bacd alxawle labadii sano intii ay dhammaatay kadib falaa taxriima taxriim ma jiro wafi aaniyati masalada labaad waxaa ku sugan qowlun qowl mase ah, wejhun wejh baa ku sugan waxaa shardi ah ilmaha markaa shan jeer naaska la jeqsiinayo in la hubsado laba shay in ay shan jeer ay u dhammaystirantay naas jeqsiintii iyo ilmaha naaska la jeqsiinaya in labadii sano uu ku sugnaa markaa caanaha la siinayay labadaasaa shardi ah haddaba haddii laga shakiyo in shan jeer ilmihii naaska la ama in ka yar in la jeqsiiyey oo shantiiba aysan gaadhin ama saddex ama afar iyo wix la mid ah waxaa taasi taxriim ma sidoo kale haddii laga shakiyo in e, waxaa weeye ilmihii uu laba sano uu ka yaraa marka naaska la jeqsinayay inuu gaadhay laba sano ama uu ka dhaafay haddii laga shakiyo waxaa wey taana taxriim ma faa'idaynaya maxaa yeele labada masala waaa asal ah taxriim inuusan jirinba asal ah cadaw maa dukir saasa asal ah marka asalkii baan qabsanayna waxa inuusan dhicin ayaa asal ah waaya masalada labaad wej baa ku jira ama qowl dhahaya taxriim buu faa'idaynaya maxaa yaele waxaa asal ah xawleynki inay baaqi yihiin wa tasiru way noqonaysaa almurdacatu gabadhii ilmaha naaska jaqsiinaysay ummahu hooyadii watasiru way noqonaysaa almurdacatu ti inaaska jaqsisay ilmaha umo hooyadii bay noqonaysaa waladii kii minhu xaggiisao ka ahaaday allabanu caanihii abaahu aabbihii buu noqonayaa watasri way u gudbaysaa alxurmatu xaaraantinimadii ilaa awlaadihi caruurtiisa ayay u tallaabaysaa waaya horta xurmada ka dhalanaysa ilmaha oo naaska lagu duwo saddex jihaba way saamaynaysaa saddex jihaba way saamaynaysaa gabadha murdacada ah usuusheeda iyo furuucdeeda iyo xawaashideeda inta way saamaynaysaa oo way u gudbaysaa gabadha murdacada ah usuusheeda iyo furuucdeeda iyo xawaashideedaba taxriimkii binisbati ilmahan ay e, naaska jaqsiisay naas ku duuday ee radiica ah waxaa weeye xaaraam ayay ka noqonayaan waaya ayaguna kama guursan karaan asna kama guursan karo haduu inan yahayn asagoo kama guursan karo haddaynan tahayna ayagoo ma guursan karaan wahaakada taxriim baa dhex maraya ninka waxa weeye gabadhaa qabena ee caanaha u saaxiibka ahna sidoo kale asna usuushiisa iyo furuucdiisa iyo xawaashidiisaba taxriimkii ugu tallaabaya waaya halkaa waxaan ku haysanaa murdacadii iyo zawjkeedii inankii wuxuu u tallaabayaa furuucdiisa oo keliya inankii naaska lagu la jaqsiiyey furuucdiisa oo keli ah ayuu taxriimka u tallaabayaa usuushiisa iyo waxa weye xawaashidiisa uma tallaabayo marka intaa haddaan ogaana mualifka halkan wuxuu ku tilmaamaya gabadha murdacada ah waxay noqonaysaa buu ihi hooyadii ilmihii ay naaska jaqsiisay hooyadii bay noqonaysaa ummuhu min aradac wa ummahaatukum ullaati ardacnakum ayay noqonaysaa waladii minhu laban kii caanaha gabadhaas eh, eh, ka keenana ee eh, gabadha waxa weeye irmaaniyena abaahu aabbihii ayuu noqonayaa min aradaac xurmaduna waxay u faafaysaa buu yidhi ilaa awlaadihi awlaadi radiic ilmaha yarkee naaska la jeqsiiyey awlaaduu dhali doono ayay xurmadii u faafaysaao waxa weeye sida aabbahood ayay waxa weeye igana taxriimkii soo gaarayaan waaya ama awlaadis ha noqoto min anasab ama min aradaac ha noqoto waaya awlaad marka lu yidhi waxaa kaa baxay aabbayaashii iyo ikhwadii aabbayaashii iyo walaaladii baa kaa baxay kuwa xurmada uma faafaysa aabbihii sidaa waxa u bannaan aabbihii iyo walaalkii waxaa u bannaan inay guursadaan gabadhii murdacada ahayd asaga jaqsiisanaaska iyo hablehay dhashayba waaya zawjka murdacadana waxaa u bannaan inuu guursado inankaa waxaa weeye hooyadii iyo walaashii inuu guursadaa u bannaan walow kaana rajul in hadday u khamsu mustawladaatin shan addoon oo uu ka wala dashaday ow amase arbacu niswatin afar dumara oo qabo wa ummu waladin iyo addoon u wala dhashay faradaca ka jaqo iflun ilmo min kullin mid walba oo dumarkaas ah hadday yihiin shantii mustawladaadka ah amaba afartii dumarka ahaa iyo ummu waladkii radcatan mid kasta mar naas ka jaqay hal mar keliya saara wuxuu noqonayaa ilmahaasi ibnahu kaa waxa weeye ninkaas ayuu noqonaya inankiisii fi اlaصaxi ibnahu min ardac buu noqonaya sida muctamadka ah fayaxrumna xaaraan bay ka noqonayaan calayhi ilmihii yaraabay dumarkiina xaaraan ka noqonayaan sababta ugu xaaraan uga noqonaya waa maxay liannahunna maxaa yeele ayagu mawطuu'aatu abiihi aabbihii kuwuu u tegey weeye waxa weye u galmooday waaya haddii nin uu iska lahaa shan addoommo ah oo u wala dhalay ama afar dumar ah oo qabay oo u tegey afartaa dumarka ah iyo afarta dumarka waxaa dheer umuwalad addoon u walad dhashay ilmo ayaa wuxuu naas ka shaqay shantaa dumarka ah ee mustawladaadka ah. ama afartaa dumarka ee uu qabay iyo umuwaladkaas ayuu mid walba hal mar buu naas ka shaqay marka shan radca ayaa saa u dhammaystirantay ilmihii mid kastana hal mar bay naaska siisay shantaa dumarka ah waaya horta ilmahaasi wuxuu noqonayaa ninkaa mustawladaadka askari ama afarta dumarka iyo muwaladka waxa weeye ay hoos imanayeen ibnahu min aradaaca inankiisii agga nubadi yuu noqonaya maxaa yeeley caanahan asagaa iska wada leh dhammaan caanahan uu jaqay ee shanta dumarku ka jaqay asagaa iskale waaya ayaguna ilmihii bay xaaraan ka noqonayaan oo maxay xaaraan ugu noqonayaan waxay xaaraan ugu noqonayaan liannahunna mawduu'aati abiih aabihii oo min aradaaca ayaa markaa xaas u yihiin oo waxa weeye mawduucaadkiisii ay yihiin marka waxay soo gelayaan walaa tankixu maa nakaxa aabbaa'ukum min annisaa ma aha taxriimkan ayagoo xaaraan ku noqdeen likownihinna ummahaatin lahu inay hooyooyin uga noqdeen agga radaaca maaha maxaa yeele han radco mid kasta mayn u mid kasta hal marba ilmihi naaska jaqsiisay marka ummuhu min aradaac ma ahee waxa weeye mawuu mid kasta waxa wey mawuucatu abiih aabbihii xagga radaaca ayaa u tegey ooy xaaskiisa tahay walow kaana hadduu yahay badela almustawladaati dumarkii la wala dhashaday bedelkooda hadday yihiin banaatun hablo uu dhalay ninkan aw amase akhawaatun hablo ay walaala yihiin oo mid kasta markaa hal radco uu naaskii uu ka jaqo falaa xurmata taxriim markaa ma jiro fil asaxi muctamad haddaan qabanno waaya tanna waxaa weeye ninkan mustawladaadka aan kusoo tilmaanay shan mustawlado oo ilmihii mid kasta ay hal mar naaska jaqsiisay hadday beddelkooda kuwa mustawladaadka yihiin shan hablood ay walaala yihiin ama shan hablood oo waxa weeye hablihiisii uu dhalay ah oo markaa mid walba ay ilmihii naaska halmar shaqsiiso taxriim markaa ma dhex marayo inankii iyo rajulkii falaa xurmata bayna arajuli waifli ninkii ilmihii naaska la jaqsiiye taxriim ma dhex sababtu waa maxay maxaa yeelay hablahan uu asagu u dhalay hooye mayna u noqonin asagu awow buu noqon lahaa haddii mid kasta shan jeer naaska jaqsiin lahayd awow noqon lahaa hablahaana waxay noqon lahayn ummahaatuhu min aradaac laakiin mid kasta hal mar bay naaska marka mid kasta mayna usugnaanin hooyenimadii mar haddaysa ayadii hooyanimadii usugnaanin asagana usugnaan maysa maxay awownimadinu awow u noqdo ilmihii waaya tan kalena waa un la walaaladii markay naaska jaksiyeen mid kasta hooyanimadii mayna usugnaanin maxayna hal ba ilmihii naaska jaksisay sidaa asagana abtinimadii inuu abti u noqdo ilmihii uma sugnaanayso maxaa yeelay kuwii naaska jaksiyey hooyanimadii uma sugnaanin asaga seeba abtinimo ugu sugnaan waayahay walow kaana hadduu yahay badel almustawladaati kuwa ku wala dashaday bedelkooda hadday yihiin banaatun hablo uu dhalay ninkan aw amase akhawaatun hablo ay walaala yihiin falaa xur oo markaa mid kasta ay hal mar ilmihii naaska jaqsisay halkaas ku jirta meesha mid kasta hal mar bay naaska jaqsiisay waana shan hablood ay walaala yihiin ama shan hablood oo asagu dhalay falaa xurmata taxriim markaa ma gudbayo filasax wa aabaa'u lmurdacati haweenaydii ilmaha naaska jaqsiisay aabbayaasheed oo min nasabin agga nasabka aabba u ah ow radaacin xagga nugmada aabba u ah ajdaadun waa awowyaal oo liradiici ilmihii naaska ay jaqsiisay u sugnaaday ilmaha waxa weeye gabadhan ay naaska jaqsiisay gabadha murdacada ah aabbayaasheed ama xagga nasabka aabbaha u ahaadaan ama xagga radaaca aabbaha u ahaadaan ilmaha yarka ahaa ee naaska ay jaqsiisay waxay u noqonayaan awowyaal bay u noqonayaan maxaa yeele xurmada saan horey usoo tilmaannay usuusheeda iyo uruucdeedaba way u tallaabayaan hooyooyinkeed waa ummahaata hooyooyinkeedna jadaadku ilmihii ayaashii bay noqonayaan gabadhaas murdacada hooyadeed iyo hooyadeed hooyadeed iyo ayadeed haakada jadaadkiisii ayay noqonayaan waaya wa awlaaduhaa awlaadda ay agga aabka min naabin agga naabka ku dhashay aw radaacna agga nugmada ikhwatuhu waa walaaladii hadday rag yihiin wa akhawaatuhu waa walaaladii hadday dumar yihiin waaya saan hore usoo tilmaannay taxriimka wuxuu tallaabayaa gabadha murdacada usuusheeda iyo furuucda tiimu halkan noogu caddaynaya wa akhawaatuha wa ikhwatuha walaaladeed gabadha murdacada ah walaaladeeda ragga ah wa akhawaatuha iyo walaaladeeda dumarka ah ama nasab walaalaha u ahada ama radaac akhwaaluhu waa isaga abtayaashii kuwii ragga ahaa wa khaalaatuhu kuwa dumarka ahna waa habaryarihii tanna waa xawaashidii tanna waa he waa xawaashidii marka halkan wuxuu inagu caddeeyey murdacada inuu taxriimka u gudbayo usuusheeda furuucdeeda iyo xawaashideeda waayahay marka intaasoo dhan ma kala guursan karaan wey macnaheed ma kala guursan karaan waayahay wa abu dillabani kii caanaha u saaxiibka ahaa aabihiina jadduhu waa awowgii waakhuuhuna walaalkiina camuhu waa adeerkii wakada albaaqi intii soo hadhayna waa saasoo kale tii horen oga qiyaas qaado macnaha wuxuu ku leeyahay markii mudcadan ka soo dhammaanay kii caanaha u saaxiibka ahaana ee gabadha qabayna waxa weye waa awoogi waa awoogi kii caanaha u saaxiibkaa aabbihii waa awoogi walaalkiina waa kan yarkaa adeerkii wahaakada sidaa ku soco hooyadiina waa ayeydii awlaadu dhalena waa walaaladii waaya walaaladiisna waa adeeradii habl walaalyihiinna waa eedooyinkii walabanu caanihii liman qof ayay u sugnaadeen nusiba loo nisbeeyey ilayhi xaggiisa waladun walad loo oo waladkaasoo nasla kusoo degay bihi bisababi sababtiis kusoo degay caanahan ay sababtiis ku yimaadeen binikaaxi nikaaxna waxa weeye waladkaa loogu nisbaynayo mase wai shubhatin shubha loogu nisbaynayo ama waxaad dhigi kartaa walabanu caanihii liman qof bay u nin nusiba loo nisbeeyey ilayhi xaggiisa waladun walad binikaaxi nikaax sababtii logu nisbeeyey aw wadi shubhatin ama wad shubha logu nisbeeyey waladkaasoo nazala uu ku soo degay caanihii bihi bisababihi sababtiisa caanuhu ku yimaadeen macnaha waxa weeye bikhtisaar mualifku wuxuu noo tilmaamayaa dullaban ama saaxibu laban ninka waxa weeye caanaha irmaaniye waa ninkee waa ninka waxa weeye waladkan ilmaha sababtiisa caanuhu ku yimaadeen ee gabadhani uu mushay waxa weeye loo nisbaynayo ama nikaaxa lagu nisbeeyo ama wadu shubha lagu nisbeeyo laa zinan zino ma ah gabadhan uu ku irmaaneeyo zino waxa weeye taxriim kama dhalanayo oo la dhihi maayo waa saaxibulaban saaxibulaban maxaa yeelay biyaha zinadu saan horey usoo tilmaanay waxa weeye xurmo ma nasab waxa weeye kama ratibmo weladka loo nisbayn mahayo zaanigii oo la dhihi dhalay caanihina saas oo kale walow nafaahu haddii uu ku nafiyo bilicaanin licaan intafa labanu canigi way ka anfoobayaan canhu xaggiisa haddii uu eh, waladkii loo nisbeeyey kii waladka loo nisbeeyey ee gabadha irmaaniyey ilmihii eh, gabadhani u dhashay haddii uu iska nafiyo licaan hadduu iskaga reebo u dhaho ilmahan numaba dhalinbo ka licaantamo caanihiina way ka reebmayaan ka hadhayaan maxaa yeel ilmihii ka hadhay dee way raacayaan canuhu waa taabic waayahay walow wadicat haddii loo tago mankuuxatun gabadh la qabo bishubhatin shubha loogu tago ow amase wadica inaani labaa waxay u tageen gabadh bishubhatin ismoodsiini ayay ugu tageen oo ku khatalmeen fawaladat dabeetana waxay dhashay fawaladat dabeetana walad bay dhashay falabanu caanihii liman qof buu u sugnaaday laxiqahu uu haleelo alwaladu ilmihii biqaa'ifin isryaqaan uu ku haleelo sababtiisa aw hayri ama hayri waayahay wuxuu gabadh mankuuxo oo la qabo ayaa ninbaa ku khatalmo oo islaantiisii mooday saasuu markaa shubha ugu tegay waaya ama laba nin ayaa gabadh ku khatalmay labadaba oo shubha ugu tegay waayahay dabeetana gabadhii walad bay dhashay caanihii marka yaa yeelanaya maadaama gabadhan ay laba nin ku kulmeen waxaan leenahay caanahan waxay raacsan yihiin waladka waladkan cidda la haleeshiiyo ayuunbaa caanahana yeelanaya markaa haddii canaha ilmo kale la jaqsiiyo taxriimka qofkaasaa yeelanayo marka weladkana waxaa uu ku sugnaanayaa sidaan hore usoo tilmaanay qaaif isriqaan nin isriqaan waa ilmihii loo bandhigayaa labadaan midku haleeshiiyo ayuu ilmihii haleelayaa ama aw hayri markuu leeyahayna waxa weeye yani midkood muu ka suuroobaya labadaa nin mid buu ka suurobaya si hore inoo soo dhaaftay de mid buu ka suuroobaya midna kamaba suuroobayaba oo agga eh, xamliga muddadii uu ku dhashay ilmaha iyo markaan eegno si soo dhaaftay walaa tanqadicu ka gu'i nisbatu labani caanaha nisbadoodu can zawji zawj xaggii ka gu'i mayso zawjkaasoo maata dhinta oo mise dallaqa haweenaydii furay wain taalat ilmuddatu muddadii haba dheeraatee aw amase inqaaca ay go-aan caanihii oo caada ay soo noqdaan fain nakaxad hadday guursato aakhara nin kale oo waladad ay ka dhasho ilmo minhu xaggiisa falabanu caanihi bada alwilaadati markay dhashay kadib lahu waxa weeye ninkaas dambe ayaa iskale wa qablahaa intayna dhalin ka horna lilawali ninkii horaa iskale caanihii waase goorma in lam yadkhul hadduusan gelin waqtu duhuuri labani xamli aani uurkii labaad caanihiisu wakhtiga ay soo daahirayeen ama ay soo baxayeen hadduusan gelin wakada waxaa la ah, in dakhala wakhtigii caanaha ee uurka labaad ay soo daahirayeen haddii uu soo galo fii qowlin qowlba wuxuu leeyahy markan dambe lihaani kan dambe un baa yeelanaya fii qowlin qowlba wuxuu leeyahy maye lahumaa labadaba caanuhu way yeelanayaan wuxuu ku yidhi nisbada caanaha loo nisbaynayo ninkii gabadha irmaaneeyey nisbadaas iyo aanayntaa loo aanaynayo ka go'i ninkii zawjka ahaa haddii uu dhinto ama uu gabadhii furo hadday gabadhii ay kala tagaan oy geeri ku kala tagaan oo ka dhinto oy weli gabadha irmaanta amaba gabadhii ayadoo irmaan uu furo oo ilmahay naaskii jaqsiiso nisbadii aan soo tilmaamaynay ee dullaban inuu yahay kii caanaha oo saaxiibka ka gubi mayso dhintay ayaa haddii gabadhaas ay ilmahay naaska jaqsiiso ilmaha loo nisbaynaya oo laleeyahay ibnuhu min aradaaca oo axkaamtii radaaca ayaa u asagoo gabadhii furay ayadoo irmaan hadday ilmaha naaska jaqsiinso waxa weeye taxriimkii baa ka laazimaya kala tageenba wain aalat muddata xataa muddada hadday dheeraato waa hore ninkan u dhintay ama waxa wey waa hore ee gabadhan la furay maadaama caanihi weli ay joogaan la mid a ah haddii gabadhii caanihi intay ka go ay dib ugu soo noqdaan caanihii baa ka go-ay haddana caanihii dib ugu soo laabtay waa caanihiisii un caanaha isagama loo nisbaynaya hadday haddaba gabadhii ninka uu irmaaneeyey dabeetana uu ka dhintay ama ay kala tageen ay nin labaad guursato dabeetana ninkaa labaad ay welad u dhasho caanihii markii ay weladkan dhashay kadib ninka dambaa iskale caanahaas intayna umulin ka horna caanihii waxaa yeelanaya ninkii hore ninkii hore ayaa caanahan eh, loo nisbaynaya oo saaxibu laba noqonaya waase goormuu ku yidhi haddii uurkan dambe ay gabadhani uurka ninkan dambe u qaaday wakhtigii caanuhu ay gabadhan ka soo bixi uurkan caanihiisi soo bixi uusan gelin waaya taasi waa bilaa khilaaf haddii laakiin wakhtigii uurkan dambe ee ninkan dambe ay guursatay xilligii caanihiisu ay soo bixi lahayen la gaadho caanihii waxaa yeelanaya saasoo kale sida muctamadka ninkii hore umaa yeelanaya intay gabadha ka umulayso ninkii hore umaa caanaha yeelanaya gabadha kala tageen waaya qowl ba wuxuu le maya ninkan dambaa yeelanaya qowlna wuxuu le maya labadaba way yeelanayaan labadaba way yeelanayaan waaya walaa tanqadicu ma go-ayso nisbatu labani caanihi nisbadeeda can zawji zawj ka goy mayso zawjkaasoo maata dhinta oo mise talaqa gabadhii furay wain taalat ilmuddatu muddadii haba dheeraato oo mise inqadaca caanihi ha go-aan oo caada dib ha usoo noqdaan fain nakacad hadday guursato aakhara nin kale oo waladata ay ka dhashay minhu xaggiisa fa labanu caanihi bacda alwilaadati dhalmada kadib lahu waxay u sugnaadeen eh, ninkii hore falabanu bacda alwilaadati dhalmada kadib lahu ninka dambey usugnaadeen wa qablahaa intayna umulin ka horna lilawali kii hore usugnaadeen in lam yadkul hadduusan soo gelin waqtu duhuuri labani xamli aani urkii labaad caanihiisa soo bixitaankoodii watigay soo baxayeen hadduusan gelin weyaan wakada waxaa lamid in dakhala hadduu waktigaasi soo galo fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay liaani kan damba askale markan dambe wa fii qowlin qowlba wuxuu leey lahumaa labaduba way leeyihin way ka dhexeeyaan caano faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay xukmu aridaac aaaric cala nikaaxi taxriiman waqurmaa xukumka nuugmada ku imaanaysa nikaaxa iyo waxa ka dhalanaya oo ah taxriim iyo magdhow taxtahu low kaana taxtahu ninkii haddii hoostiisa ay tahay oo uu qaba laga wadaa sagiiratun inan yar oo fa ardacathaa dabeetana ay naaska jaksiso umuu hooyadii aw ukhtu ama walaash aw zawjatan ukhra ama xaas kale infasakha nikaaxu nikaaxiisu wuu fasakmaya walisagiirati ti yareed waxaa u sugnaaday nisfu mahriha maharkeeda niskiisa u walahu asagana waxaa uu ku yeelanayaa cala murdacati tii naaska nisfu mahri milin mahru mil niski wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeya maya kulluhu meherkoo idil buu ku yeelanayaa walow radacat hadday ay ka jaqdo tii min naa'imatin mid hurda falaa hurma magdhow markaasi ma jiro walaa mahra maharna uma sugnaanin lilmurtadicati tii naaska jaqday meherna uma sugnaanin wuxuu ku yidhi haddii ninkani uu qabo inan yar inanta yarta waa lagu meheriyo markaa sakiirada lagu sheegayo waxaa hadda looga jeedaa inan waxaa weeye iyadoo yar oo amba sanad ama laba sano ka yar ninkii lagu meheriyey saasaa loga jeedaa inanti yarayd ee ku mehersanayd ayaa hooyadii baa naaska ninkan ee ku mehersanayd hooyadii ayaa inanti yarayd naaska jaqsiisay amba walaashii baa naaska ama gabadh kale oo qabay oo xaaskiisa ahayd ayaa naaska jaqsiisay horta gabadhii nikaaxeedii wuu fasakhmayaa nikaaxeedii ti yarayd wuu weligeedna xaaraan bay ka noqonaysa maxaa yeelay markan ay hooyadii ay naaska jaqsiisay waxay noqotay ukhtahu min aradaac walaashii xagga nugmada ayay noqotay markan ay e, walaashii ay naaska jaqsiisana waxay noqotay binta ukhtihi walaashii inanteeday noqotay oo isagaaba abti u ah waaya markan ay xaaskiisu ay naaska jaqsiiseen waxay noqotay binta zawjatihi xaaskiisii e, inanteedii bay noqotay e, markaa xaaraan bay ka noqonaysaa bimusaahara ama waxaad dhigi kartaaba bintahu min aradaac inantiisii xagga nugmadayba noqoto marka nikaxeed wuu fasakmaya ti yareed ti yareed marka waxaa u sugnaanaya nikaxeedu fasakmay nisfu mahriha meherkii loo magacaabay niskiis ayaa u sugnaanaysa haddii meherku saxiix ahaa hadduusan saxiix ahayn oo faasid ahaana mahru miliga niskiisa usugnaanaysa maxaa yeele waa kala tegitaan dhacay qabla dukuul markaa gabadha sababteeda inaan ku dhicin marka meherkii ayaa tashaur nisoobaya nis ayuu noqonaya sida alaaq oo kale waayahay marka ninkii maadaama nisfu mahar lagu yeeshay oo inanta yareed uu siinayo nisfulmahar asagana wuxuu ka magdhabanayaa niskaa uu bixiyey gabadhii naaska jaqsiisay <clears throat> ayuu ka magdhabanaya maxaa yeel ayadaa waxa way u sababtay magdhowgan hadday tahay hooyadii hadday tahay walaashii hadday tahay xaaskiisii ayadoo ayuu ka qaadanayaa niصfu mahr miligii uu bixiyey walow al murdacati wuu ku yeelay niصfu mahr mil mahr miligaa niskiisa ayuu ku yeelanaya ala nas waaya <clears throat> qowlba wuxuu leeyahay niصfu mahr mil keliya ma ahee mahr mil dhammaystiran ayuu qaadanayaa maxaa yaele budcigii baa ninka la dhaafiyey budcigii ayaa la dhaafiyey marka budcigana qiimihiisu waxaa wey mahru mil saa darteed mahr mil ayuu ka magdhabaanaya saasuu leeyahy qowlka kale <clears throat> hadday inantii yarayd Eh, aan ayada naaska la aqsiin ayadu naaska iska aqday iskeed ayadaaba doonatay naaska way soo guurguuratay dabeetna eh, gabadh huruda ayay naas ka aqday amaba gabadh soo jeeda oo iska aamusan oo aan far saarin ayay naas ka marka falaa urma markaa gashi ma jiro iyo magdhowtoona wax magdhow ah oo gabadha murdacada lagu yeelanaya ma jiro maaa ah ayadu wax sababa mayna yeelaneen waxba mayna sababen ayadu inanta yartee murtadacadahana waxba meher ma yeelanaysa xaaladan maxaa yeelay ayada ayaa ficilkeedu nikaacu ku fasakmay ficilkeedu nikaacu ku fasakmay sidaa meherkii wuu dhacayaa qabla dukuul ayadaa sabab meherkii inuu fasakmo waaya taxtahu low kaana taxtahu hadday ninkii hoostiisa tahay sakiiratu inan yar raadacataha ay naaska jaqsiisa inantii yareed umu hooyadii aw ukhtu ama walaasha aw zawjata ukhra ama xaas kale infasakha nikaaxu nikaaxiisa uu fasakhmaya wali sakiirati yareed waxaa u sugnaanaya nisfu mahriha meherkeeda niskiisa ayaa u sugnaanaya walahu asagana waxaa u sugnaanaya uu ku yeelanaya cala murdacati tii naaska jaqsiisay nisfu mahri mitli mahri mitli niskii ayuu ku yeelanayaa wa fii qowli qowl baa wuxuu leeyahay kulluhu mahri mitli oo dhan ayuu ku yeelanayaa walow radacat hadday inantii yareed naas ka jaqda min naa'imati gabadh huruda alaa urma markaa magdhow oma sugnaanin alaa urma magdhow lagu yeelan maayo gabadha naaska laga jaqay walaa mahra mahrna oma sugnaan limurtadacati ti naaska jaqday walow kaana hadday tahay taxtahu hoostiisa kabiiratun gabadh weyn oo qabo wa sagiiratun iyo oo fa ardacat ay nuujiso umulkabiirati gabadhii weynayd hooyadeed ayaa waxay nuujisay asagiirata inanti yarayd infasakhat asagiiratu ti yarayd nikaaxeedi wuu fasakhmaya wakada ah ah. waxaa la mid ah alkabiiratu tii weyneed fi ladhari muctamad haddaan qabanno walahu ninkii waxaa u bannaan man shaaa mid alla miduu doono inuu guursado minhumaa labadooda ka wa xukmu mahri sahiirati tii yareed meherkeeda wa taqhriimihi meherkii in laga magdhowdo almurdicata tii naaska nuujisay maa sabaqa wixina soo dhaafay wakada waxaa la mid ah alkabiiratu tii weyneed in lam takun haddaysan ahayn mawduucatan mid loo tegay haddaysan ahayn waxa weeye ayadna in waxa weye zawjkii meherkeedii uu ka magdhawo tii murdacada ahayd sidana soo dhaaftay weeyaan fain kaanad hadday tahay mawduucatan mid uu u tegay ee taa weyn falahu waxaa uu ku yeelanaya cala murdaca tii inaadka shaksiisay mahra milin mahra mil ayuu ku yeelanayaa fi ladhari muctamad haddaan qabanno mualifka halkan wuxuu ku tilmaami doonaa siddeed mas'alo oo waxa weeye nikaaxi uu ku imaanayo irdaac naas taqsiim baa ku imaanaysa axkaamti ka dhalanaysa ayuu halkan ku tilmaamaya waa masaa'il cajiiba masalada koowaad waxaa weeye tan hadda aan sheegnay ninkani wuxuu qabaa laba gabdhood midi waa gabadh weyn oo qaangaadha ah. midna waa inan yar oo waxaa weeye labadii sana aynu dhammaystirmin waa lagu meheriyo dabeetana tii weyneed hooyadeed ayaa tii yarayd naaska jaqsiisay horta taa yarta ah nikaaxeedii wuu fasakmayaa maxaa yeeley tii weyneyd bay ukhto u noqotay kabiiradiina waa la tii weyneydna nikaaxeedii wuu fasakhmayaa maxaa yeelay waxay noqdeen labadoodiiba ukhtayn min aradaac walaalay noqdeen agga radaaca yani ilahi wa tacala markuu sheegayo dumarkii muxaramaadka wuxuu ku daray wa an tajmacuu bayna alkhtayn marka waa laba gabdhood oo walaalo ah oo la wada qabo sidaa darteed labadoodaba nikaaxooda wuu iyo kabiiradiiba waaya taasi waa xukum koobaad wlahu nikaaxu man shaca minhuma labadoodaas mid alle miduu doono wuu guursan karaa nikaaxdii fasakhan laakiin dib baa lagu cuswaraysin karaa mid ahaan miduu doono ama tii kabiiradahayd ama tii sahiiradahayd laakiin labadaba ma wada jamcin karo ilan taxriimkooda in la kulmiya uma xaaraana laakiin mid wuu guursan karaa midda hadday ka dhimata ataa tii kale wuu guursan karaa markaa taasi way bannaanta oo xogsiisan bay noqonaysaa laakiin inuu mar nikaax ku jamciyo unbaa xaaraana waayahay tayarta ah meherkeedii xukunkiisa iyo in laga maga dhowdo murdacadii wixiina soo dhaafay ee waxaa weeye umu zawj zawjka hooyadii inay waxa weeye naaskii taksiiso inanti yareeda uu qabay ayaa ku sugan marka taa macnaheed waxa wey sakiiradii waxay yeelanaysaa nisf almusama meherkii la magacaabay niskiisa yeelanaysaa asna wuxuu ku yeelanayaa islaantaasoo dohdiisa ah ee waxa weye naaska jaqsiisay inantaas xaaskiisa ahayd nisfumahrmid ayuu ku yeelanaya asna u ka magdhabanaya wy maneda gabadha weynna saasoo kale ayadna in lam takun mawduucatan haddayna mawduuca ahayn waxa weeye nisfu mahr mil ayaa iyadna u sugnaanaya nisfu mahr ayaa usugnaanaya musamihii dhiskiisa usugnaanaya oy ninka ku yeelanaysaa asna wuxuu ka magdhamaanayaa gabadhii waxa weeye tayarta naaska jaqsiisay ilaa iyadna nikaaxeed uu fasakmaya waaya haddayna mawduuc ahayn waya nisba usugnaanaya haddii mawduuc ahaydna maharmitl dhammaystiran ayay gabadhan yeelanaysaa hadday mawduuc ahayd maharmitl dhammaystiran bay ninka ku yeelanaysaa asna wuxuu ka magdhamanaya maxay gabadhii naaska jaqsiisay waaya walow kaana taxtu hadday hoostiisataa kabiiratun gabadh weyn iyo sahiiratun gabadh yar faardacat ay nuujiso umulkabiira tii weyneyd hooyadeed asahiira ti yaray infasakhat asahiira ti yarayd nikaaxeed wuu fasakmaya wakada waxaa lamid alkabiira tii weyneyd biladhari muctado haddaan qabano maxaa yeele labadooda waxay noqdeen ukhtayn min aradaac bay noqdeen marka nikaaxay ku kulmahayaan labadaba nikaxood wuu fasakmaya hal mar walahu waxaa u sugnaaday ninkii nikaaxu man haweeney nikaaxeed shaa uu doono minhumaa labadooda ka mid ah mid all miduu doono labadooda wuu guursan karaa wa xukmu mahri sahiira ti xukunkiisana wa tahriimihi inuu meherkaa ka magdhowdo almurdacata tii nuujisay maa sabaqa wixii soo dhaafay waa ku sugan wakadaa saasoo kale alkabiira tii weynayd meherkeeda niskiisa in lam takun haddaysan ahayn mawduucatan mid loo tegay eedna magdhowgii ayay yeelanaysaa asna wuu ka magdhabanaya tii nuujisay fain kaan hadday tahay kabiiradii mawduucatan mid loo tegay falahu waxaa u sugnaaday cala murdacati nuujisay mahru mili mahr mil ayuu ku yeelanaya dhamaystira fi adhar muctamad haddaan qabanno walow ardacat hadday nuujiso bintu lkabiirati gabadhii weyneed inanteedu asagiira ti yareed hadday nuujiso xarumat alkabiira tii weyneed xaaraan bay noqonaysaa abadan weligeed wakada waxaa la mid ah asagiira ti yareyd in kaana hadday tahay alkabiira tii weyneed mawduucatan mid loo tegay hadday tahay tanna waa masaladii labaad waxa weeye ninkani wuxuu eh, qabay laba gabdhood oo midna weyn tahay midna yar tahay waa ti soo tilmaamaynaba laakiin markan waxaa naaska jaksisay tii weynayd inanteedii ayaa ti yarayd naaska jaksisay marka tii weyneed horta xaaraan bay noqonaysaa abadan weligeed bay ninkii xaaraan ka noqonaysaa maxaa yeelay waxay noqotay jadda imra'atihi haweenaydii sin yar ee sakiirada ah ayaydeed bay noqotay markaa musaaharay xaaraan kaga noqonaysaa de xaaskaaga waxa weye ayadeed xaaraan noqonaysaa waay ti yaradna xaaraan bay noqonaysaa goormayse xaraan noqonaysaa ti yarta ah in kaanat alkabiiratu mawduuca ta weyn hadday tahay hadday ahayd mawduuca oo u tegey ta yarta markaasi eh, xaaraan noqonaysa haddii hooyadeed umaha min aradaac u tegey maxay la rabiibay noqonaysaa waaya haddii laakiin ta weyn aysan mawduuca u ahayn oo usan u teginba ta yarta xaaraan ma noqonaysa maxay la rabiibada waad garanaysaan waxay eh, xaaraan ku noqotaa on markii hooyadeed hee loo tago markaasi xaaraan noqonaysa lakin haddaan hooyada loo tegin xaaraan ma noqonayso ayadda qur-aanka tilmaamaysa wrabaa'ibukum اllati fii xujuurikum min nisaa'ikum اllati dakltum bihina fain lam takunuu dakltum bihina falaa junaha calaykum walow kaana taxtahu hadday hoostiisa tahay sagiiratu zawjatu sagiiratun gabadh yaroo xaaskiisa ah hadduu qabo oo fatallaqaha dabeetana uu furo fa ardacatha ay nuujiso imraatun haweeney saarat waxay noqonaysaa haweeneydaa nuujisay umma imra'ati haweenaydiisa hooyadeed bay noqonaysaa tanna waa masaladii saddexaad ninkani wuxuu qabay inan yar oo sakiiro ah oo laba sano ka yar ayaa ku mehirsanay dabeetana uu furay uu kari waayo wuxuu ihi intay ka weynaanaysa manaa sugi kara uu iska furay dabeetana inanti yareed haweeney kale unbaa nuujisay haweenaydaa nuujisay waxay noqotay umma mra'atihi xaaskiisa hooyadeed bay noqotay marka weligeed xaaraama ka noqonaysaa gabadhaa inanta yarta ah ay kala tageen nuujisay waxay noqonaysaa sodohdii oo kale sodohdii bay noqonaysaa haba kala markay kala tagaan kadib haba nuujisee waxa weya sodohdii bay noqonaysaa taxriimku loo eegi mahayo un waxa weeye marka ay gabadha isqabaan la eegi mahayaan waxa weeye soddonnimada dib bay ka kartaa la soco waa soddonnimo ka timid waxa wey horta waad garanaysa haddii isagoo qaba haddii ay nuujin lahayd inay sudahdii noqon lahayd taa waan ognahay laakiin markay kala tageen kadib tanaa kugu cusub iyadoo kala tageen kadib u furay ayay nuujisay haddana waxay noqonaysaa umma imra'atii oo sudahdii bay noqonaysaa xaaraami ka noqonaysaa weligeed inuu guursado waaya wixii daariga dibka yimid ayaa wixii muqaarinkaa la haleeshinayaa walow nakaxat hadday guursato muطallaqatuhu gabadhii uu furay ee xorada ahayd ayaa sagiiran inan yar bay guursatay wa ardacatu dabeetana waxay eh, jaqsiisay balabanii caanihiisiibay eh, caanihiisii bay jaqsiisay xarumat ayadii xaaraan bay ka noqonaysaa cala almudalliqi kii furay wasagiiri iyo kii yaraa abadan weligeed xaaraan bay ka noqonaysaa nin baa gabadh qabay dabeetana gabadhii ayuu furay gabadhii uu furay iyadoo irmaan buu furay dabeetana inan yar ayay caanihiisii jaqsiisay inankaa yarkaa iyo asagaba weligeed xaaraan bay ka noqonaysaa asagona dib uma guursan kara islaanta inankaa yarka ahna waxa wey xaaraan bay ka noqonaysaa inankaa yarka ahna xaaraan bay ka noqonaysaa kan mualiqa waxay xaaraan oga noqotay maxaa yeele waxay noqotay zawjata ibnihi inankiisa xaaskiisay noqotay xaaskiisa xaaska inankiisay noqotay oo waad garanaysaanoo waxalaa'ilu abnaa'ikum ayay soo gelaysaa kan yarkaana waxay xaaraan oga noqotay maxaa yaele umahu min aradaac bay noqotay hooyadiisii xagga nugmiday noqotay walow zawaja haddii uu u guuriyo sayidkii uma waladihi addoontii uu ka wada dashaday asakiira cabdahu addoonkiisa uu guuriyo asakiira ee yaraa oo faardacatu dabeetana ay nuujiso labana sayidi sayidka caanihiisa ay nuujiso xarumat calayhi xaaraami ka noqonaysaa oo calaa sayidi sayidkiina xaaraam bay ka noqonaysaa tanna waa masaladii shanaad wuxuu ku yidhi sayidkii ayaa wuxuu u guuriyey addoon uu ka wala dhashaday ayuu wuxuu u guriyey addoon yar oo dee aan laba sano gaadi ayuu ku meheriyey dabeetana addoontii umuwaladka ahayd caanihii sayidkaas uu ku irmaaneeyey ayay inankii yaraa jaqsiisay xaaraan bay ka noqonaysaa xarumat calayhi addoonkii bay xaaraan ka noqonaysaa addoonkii yaraa ayay xaaraan ka noqonaysaa maxaa yeelay addoonkaas waxay u noqotay ummuhu min aradaac bay ka noqotay umhu min aradacna way noqotay mawuuatu abihina way noqotay mawuuatu abi abihi ayaa waiyey addoonnimaha ku waiyo laakiin mawuuata abi walaa tankixuma annaka xaabaa'akum bay soo gelaysaa sayidkiina xaaraami ka noqonaysaa oo maxaa yeele waxay noqotay zawjata ibnihi inankiisa waxaa weeye min aradac ayay xaas u noqotay taasina waa masladeed shanaad walow radacat walow ardacat hadday nuujiso mawduucatuhu gabadhii uu u tegey almatu ee addoonta ahayd sakiiratan inan yar eh, waxa weeye nuujisay sakiiradaasoo taxtahu addoonkii waxa weeye uu qabay bilabani caanihiisii bay jaqsiisay aw labani hayri hayrkiisa caanihiisii jaqsiisay xarumataa mawduucadii iyo sakiiradiiba xaaraan ka noqonayaan calayhi sayidkii ayay xaaraan ka noqonayaan waaya tanna waa masaladii lixaad eh, ninkani addoon buu eh, uu lahaa addoontaasna mawduuc ay u yani muwalid oo ma ahay lakin mawduucay u ahay dabeetana sagiiro xaas yar inan yaroo xaaskiisa oo laba sano ka yar ayay addoontii mawduucada ahayd ay naaskii jaqsiisay caanihii sayidkana way jaqsiisay ama nin kale caanihii ayay jaqsiisay labadiiba mawduucadii addoontii mawduucada ahayd iyo inantii waxa weye xaaskiisa ahaydee sagiirada ahayd ee naaska la jaqsiyay labadaba xaaraan ka noqonayaan sayidkii bay ka noqonayaan abadan taxriim abadiya xaaraan ka noqonayaan maxaa yeelay addoonta horta waxay noqotay umma zawjatihi bay noqotay sodoh bay u noqotay ilan xaaskiisii bay naaska jaqsiisay marka sodoh bay u noqotay sakiiradiina waxay noqotay bintahu dee caanihiisii baaba la jaqsiyey soo maa marka bintahu min aradac bay noqotay hadday caanihiisii jaqday wayaan hadday nin kale caanihii jaqdayna waxa weya waxay noqotay binta mawduucatihi gabadhii addoonta ahayd ee u tegey inantiisii inanteedii bay noqoto marka xataa hadday ninkan eh, caanahan uu iska lahaa nin kale oo gabadhan adoonta ugu irmaanayo taasina waa maslada liaad maslada toddobaad walow kaana taxtahu gabadhii eh, walow kaana hadduu yahay taxtahu eh, ninka hoostiisa hadday tahay sagiiratun inan yar wa kabiiratun iyo mid weyn oo fa ardacataha kabiiradii ay nuujiso sagiiradii infasakhataa labadaba way fasakhmayaan macnaa nika waxda u fasakhmayaan wa xarumat alkabiiratu tii weynaydna xaaraan bay noqonaysaa abadan weligeed wakadaa saasoo kale asahiiratu yareedna xaaraan bay noqonaysaa in kaana waase goorma in kaana hadduu yahay alirdaacu nuujintii bilabanihi caanihiisi wailaa haddii kale oo nuujintii caano nin kale ay nuujisay fa rabiibatun waa rabiibo wuxuu qabay laba dumar ah oo midi ay yartahay oo midna ay qaangaar tahay tii weynayd ayaa tii naaskii jaqsiisay marka wax wanaajiba islahayde dhibaataaba ka dhalatay dhibaata ayaa ka dhalatay nikaaxeediina wuu fasakmay tii yaraydaynu jirta nikaaxeedii fasakhan labadoodaba nikaaxooda wuu fasakmay maxaa waxay noqdeen tii horta waxay noqotay binta lilkabiira tii weyneyd bay inan u noqotay min aradaac marka hadday inanteedii min aradaac ay noqotayna ma banaana in nikaax lagu jamciyo gabadh iyo hooyadeed nikaax laguma jamcin karo marka sidaa labadooda nikaaxeeda saas ku fasakmay maslada hore noo soo dhaftay mualif horeybu u sheegay laakiin intanu taxriimkan dambe ayuu rabay inuu raaciyo tii weynaydna muxaram lilabad bay noqotay weligeed xaaraan bay ka noqonaysaa taweyn maxaa umma zawjatii bay noqotay xaaskiisa hooyadeed bay noqotay oo sadox bay noqotay tayarta ahaa ee naaska jaqsiisana ayadna weligeed xaaraan bay ka noqonaysaa waase goormo markay xaaraan weligeed ka noqonayso waa haddii caanihiisa la jaqsiiyey caanihiisa haddii la jaqsiiye weyaan oo caanuhu asagoo iska lahaa maxaa yeele waxay noqotay inantiisiibana radaac bay noqotay haddii laakiin caanahan uu nin iska lahaa rabiibay noqotay oo markaa abadan xaaraan ka noqonaysaa hadduu kabiirada u galay oo kabiirada hadduu u tegey oo la macaamilana xaaraan ka noqonaysa hadduusan la macaamilina xaaraan ka noqon sida rabiibada dee soo dhaaftay taasina waa maslada toddobaad walow kaana taxtahu ninkii hadduu qabo kabiiratun gabadh weyn wa alaaثun iyo dumara sakhaa'ir oo yaryar aardacathunna dabeetana ay naaskii ay jaqsiiso walow kaana ninkii hadduu qabato walow kaana taxtu hadduu ninkii hoostiisa ay tahay kabiiratun gabadh weyn waalaatun saddex dumar oo sakaa'iru yaryar faardacthuna dabeetana gabadhii weynayd ee saddexdii yaraa ay naaska jaksiiso xarumat xaaraan bay noqonaysaa tii weyneed abadan weligeed wakada waxaa lamid asakaa'iru ah kuwii yaraa ee saddexdaana xaaraan bay noqonayaan in ardacathuna waa haddii ay naaska jaksiiso bilabani caanihiisii ay ku jaksiiso caanahan hadduu asagoo iska laha wey asagoo irmaaneeyey aw labani hayri ama nin kale caanihiisi ay ahaayeen caanahan walxaal hiya ayaduna ay tahay taa weyn markaa dambe mawuuatan mawuuatun mawduuc ay u tahay asaga wailaa haddii kale oo caanaha asaguusan lahayn ayadna mawduucayaysan asagu ahayn fandur eeg in abdacathunna hadday naaska jaqsiiso macan wadajir naaska u jaqsiiso biijaarihinna iyadoo eh, ku habtay eh, radcadii alkhaamista ee shanaad in fasakhna nikaaxii wuu fasakhmayaa walaa yaxrumna xaaraan ma noqonayaan muabadan eh, muabada taxriib xaaraan noqon mahayaan waaya wuxuu ku yidhi nin baa wuxuu qabay afar dumar ah mid kabiiroo weyn iyo saddex yaryar oo sakiiraad ah dabeetana tii weyneyd ayaa saddexdii sakiiraadka ah yaryara sakaairta ahaa ee waxa wey laba sano ka yara ayay naaskii jaqsiisay waayahay horta taa weyn ninkii xaaraan bay ka noqonaysaa maxay xaaraan oga noqotay maxaa yeele waxay noqotay umma zawjaatihi saddexdaa sakaairta ah ee yaryar ayay hooye u noqotay marka waxay noqotay sodohdii soo ma sodohdii bay noqotay taa halkaa idhig sakaairtiina kuwa yaryaraana xaaraan bay noqonayaan laakiin goormay xaaraan noqonayaan haddii caanaha asagu irmaaneeyey gabadhan oo caanaha ka irmaaneeyey maxaa yeele waxay noqonayaan banaatihi min aradaac yani hablihii xagga radaaca oo waalidka u ahaa bay noqonayaan haddii caanaha nin kale iska lahaana waa la oo xaaraan ka noqonayaan oo gabadhaa weyn ee naaska jaqsiisay hablaha yararka ah ay mawduuco ahayd oo la macaamili jiray maxaa yeele waxay noqonayaan hablaha yararka ah banaati zawjatihi lmadkuuli biha banaati zawjati almadkhuuli biha yacni zawjadiisii uu u tegey ayay hablo u noqonayaan oo xagga min aradaac xagga radaacay hablo uga noqonayaan waayahay haddii laakiin caanaha asagu usan iska lahayn wa ilaa marka ku leeya waxa weeye caanahan hadduusan asagu iska lahayn isla markaa gabadhan weyn ee kabiirada ah ee muusan la macaamilin marka ayada ah hadday naaskii ay mar wada jaqsiiso oy tii hanaad ay ku habto waliba t hanaad ba radcada hanaad afartii hore way tartiibisay oo midba mar bay naaska jaqsiisay laakiin tii u dambeysay ayaa intay weel lagu lisay ayaa hal mar lagu wada habay saddexdii hablood waayahay infasakna nikaaxoodii markaa wuu fasakmaya maxaa yeele waxay noqdeen hal marba waxay noqdeen akhawaat walaalay noqdeen la wada qabo markaa nikaaxoodii saas ayuu ku fasakmayaa oo hooyadood bay nikaax kula kulmeen adarta nikaaxoodi u fasakmayaa waaya laakiin markan dambe xaaraan ka noqon maayaan muabadan abadan xaaraan ka noqon maayaan weligood maxaa yeelay hooyadood muuna u tegin saa darteed miduu doono guursan karaa saddexdaas mid alle miduu doono ayuu guursan karaa aw amase ardacathunna halkaa usoo qadar naaskii bay jaksiisay murataban si kala dambaysa ayay naaskii u jaksiisay saddexdii hablood radcadii dambe ee shanaad ayay murataban u jaqsiisay lam yaxrumna xaaraan ma noqonayaan muabadan abadan xaaraan noqon mahayaan watanfasikhu اlula tii hore nikaaxeedi uu fasakhmaya wاthaaliثatu iyo tii saddexaad saa idima qorayo watanfasiku way fasakhmaysaa athaaniyatu tii labaadna biirdaaci haali tii saddexaad markii linaaska la jaqsiiyo wa fii qowli qol ba wuxu leey maye laa yanfasiku nikaaxu aaniyati ti labaad nikaaxeedii ma fasakmaye nikaaxii infisaakiisa wuxuu ku ekaanayaa uun khaas ku noqonaya ti saddexaad waaya waa masaladii sideedaad masalada wuxuu ku yidhi haddii gabadhii kabiirada ahayd saddexdii sakaa'irta ahayd radcadii shanaad ay murataban naas u jaqsiiso saddexdii hablood yarraa saddexdii dumarka yarraa horta mabadan xaaraama noqonaya laakiin nikaxdu qaabka u fasakmaya tan koobaad sakiiradii koobaad maxaa yeele tii weynayd ayay la kulantay marka iyadii inantii iyo hooyadeed baa nikaax ku kulmay saas darteed nikaaxeed uu fasakmaya tii koobaad o tii saddexaadna nikaaxeedii ayadna wuu fasakmayaa oo muxuu ku fasakmayaa markii ayada naaska la jaksiye ayuu nikaaxeedii fasakmaya maxaa yeele waxay noqotay ukhtan lihaaniya tii labaad ayay walaal u noqotay ta ee welina kaa xidib baaqi yahay ayay walaal u noqotay marka waxa weeye nikaaxeedi wuu fasakmayaa tii labaadna nikaaxeedi wuxuu ku fasakmayaa tii saddexaad markii naas kala jaqsiiyey maxaa yeele labadooda walaalay noqdeen saase markee dumarkiiba saddexdiiba waa lagu kala tartiibiye un saddexdooda nikaaxoodii wuu fasakmaya way biikhtisaar marka qowl baa wuxuu le maye nikaaxeedii fasakmi maayo bal ee eh, infisaaq wuxuu khaas ku ahaanaya ta saddexaad maxaa yeelay ayada ayuu jamciga ku xasilay ta saddexaad ayuu he jamciga ku xasilay oo markaa eh, walaalo ay ku noqdeen marka waxay la mid tahay sida nin isagoo gabadh qaba walaasheed la guursaday taa dambe uu guursaday nikaaxdii fasakhmayaa eh gabadhii hore ee uu qabay nikaaxdii fasakhmi maayo wayajri lqowlaan labadan qowlee dambe ee waxa weeye qowlka muctamadka iyo qowlkan wa fii qowlin laa yanfasikh leh waxay ku dareerayaan fiima nin taxtahu hoostiisa ay tahay macnaa qaba sahiirataani laba dumar oo yaryar bian ardacadhumaa ay nuujisay ajnabiyatun gabadh kale oo qalaad murataban si tartiib ay u nuujisay ayanfasikhaani labadooda nikaaxooda muu fasakhmaya amise athaaniyatu tii labaad ayuu nikaaxeedu fasakhmaya wuxuu labadan qowlen soo sheegnay waa qowlkii lahaa waxa weeye talabaad iyo tasaddexaadba nikaaxdu fasakhmaya iyo qowlkii lahaa maya saddexaadba nikaaxdu fasakhmaya talabaad nikaaxdu fasakhmi isla labadaa qowl ee masaladeena soo dhaaftay ee sideedaad ku sugnaa waxay ku dareerayaan nin laba dumar ah oo yaryar lagu meheriyey sakhiiratayn dabeetana labadii sakhiirataynka ahaa waxaa nuujisay gabadh ajnabiyad ah murataba buu nuujisay midba bay nuujisay shan jeer nikaaxoodii ma mar buu wada fasakmayaa mise tii labaad ayuu nikaaxdii fasakmayaa qowlkii hore dabcan wuxuu leeyahay labadoodaba nikaaxduu fasakmaya labadoodaba nikaaxduu fasakmaya qowlkan kalena wuxuu leeyahay maye ta dambe ayuu nikaaxeedii fasakmayaa ee tii hore nikaaxeedii ma fasakmayo marka qowlka fii qowlin qowlkii dambena wuxuu leeyahay ta labaad umuu nikaaxdii fasakmaya tii hore nikaxdii ma fasakmayo qowlka horena wuxuu leeyahay labadaba nikaaxoodii wuu fasakmayaa halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allahu wasalam cala nabiyina maxamed